Thank you. raxmaan raxiim kulan wacna wanaagsan saaxiib yaal idinkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ogaal oo goorahan oo kale aad ka maqashaan raadiyaha kulmiye magaalada tan muqdisho mar kale wacan saaxiibayaal waa barqa ee harbacaha taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeedda bisha labaad ee februari sanadku waa labaatan saddex labaatan qodobada barnaamijka ogaal haddii aan la yidhaahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqon doona dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada deegaanka ee hubaysan iyo kuwa somalilan oo weli ka socdo bariga magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararkii ugu dambeeyey ayaad ku ogaan doontaan barnaamijka ogaal qaramada midoobeyna waxay si adag ay kaga codsatay dhinacyada ku dagaalamaya gobolka hasool inay colaadda ay soo afjaraan ciidamada xoogga iyo kuwa maamulka jubbalandna waxa ay gaareen deegaano horlow ka tirsan gobolka jubbada hoose iyaga sheegay inay diyaar u yihiin howlgallo lagu soo ciribtirayo ururka al-shabaab qodobada kale oo aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doono samatabixiyaasha dadkii ku waxyeeloobay dhulgariirkii ka dhacay dalalka turkiga iyo siiriya oo weli ku howlan sidii ay u samatay bixin lahaayeen dad la aaminsan yahay weli in ay ku hoos nool yihiin daaraha ku burburay dalalkaas iyo w hubaysan oo u dhalatay dalka burkina faso oo laayay dad shacab ah gudaha dalka naijeeriya qodobadaas iyo dabcan waxay war inagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xubnihii joogtadaha ah, waad barnaamijka kaga barateenna waad ku maqli doontaan oo u diyaar garooba dhegaysiga barnaamijkeenna ogaal dadka soo shiruman qaban uma soo kaman digin xerkaan laba dibliiw dawa suuman xirin dadka suu shiruman qaban oma suu kaman dhigin xerka laba diblihiin dowa suu uman xirin marka looma sii dardaarmayn marka hawsha loo diray suma ducayninu looma sii dardaarmayn dib jiray dabna uu shiday dayaxi waa ka siri udib jiray dabna uu shiday dayaxi waa ka dhashay waa daalacay dadka kuwii waxgaraad daalacay dadka kuwii waxgaraadhu dugsi dhaxanta laga galo umyaalayska dumiyaay ilin doqoni calaf malaahi doqoni calaf malaahi sida xanta laga galo miyaa layska dumiyay ilin doqoni calaf malaahi doqoni calaf malaahi

ma daayicay naftaydii isu dumay dadaal faray dabandaabya uga turay handaabya uga turay haddansaasu duurbiday tusay waagadaalahay dadka kuwii waxgaraadhu dhashay waa gadaalacay dadku kuwii waxgaraaduhu dugsi dhaxanta laga galu umyaalayska dumiyay ilin doqoni calaaf malaahi calaaf doqoni calaf dugsi dhaxanta laga galo umiyaa layska dumiyaay iliin doqoni calaf malaay calaf doqoni calaf malaahi qaba ma daafacay duufaanadii iyo daconkiyo cudurkii diftii iyo abaaruhu saddexdaba ma daafacay tagay intaan kacay madam qaday rundahalacuun madariile beela tagay intaan kacay madam qaday rundahalacuun madariile beela

waayaha dhegeystayaal heeskaasi wuxuu daafur ahaa barnaamijka ogaal warniyow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan maysa yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh <laughs> warniyo anu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa waayahay saaxiibayaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal aan ku bilaawnay magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaan ku bilaabeynaa ee wararka aan ka helayna magaaladaas iminka waxay sheegayaan in weli bariga magaaladaas ay ku hardamayaan dhinacyada ciidanka deegaanka ee hubeysan iyo sidoo kale ciidanka somalilan khasaare xoogan ayaa lasoo warinaya weli dagaalku oo socdaa waxaana la maqlayaa rasaasta noocyadeeda kala duwan ee culus ee dhacaysa Eh, khasaare xoogan ayaana jira waxaana dhaawacyo kala duwan la geeyey magaalooyin eh, ka kala tirsan gobolada sool iyo sanaag oo ay ka mid tahay magaalada eh, laascaanood wararkun waxay sheegayaan in shacabkii ugu badnaa saacadii lasoo dhaafay ay ka barakaceen magaalada laascaanood haddaba waryaheena cali cilmisalaad ayaa stuudiaha ugula jira oo arrimahaasi la socday cali soo dhowo bal warkii u dambeeyey Eh, axmed waa maasan tahay eh, laascanood waxay gashay maalinta saddexaad dagaal iyo duqeymo ayaa socda eh, waa berigii hore ee saaki mar kale ayay magaalada waxay ku dhawqa dhawaqa rasaasta iyo madaafiicda wararku waxay sheegayaan in dagaalka maalintii saddexaad galay uu siyaado uu kusii noqday khasaarihii hore u jiray oo lixdan kor u kuwaas oo dadka shacabka ah iyo ciidamada dagaalamaya kala gaaray sidoo kale axmed eh, waxaa jira in magaalada ay kusii qulqulayaan gurmadyo badan oo dhinaca somalilan iyo ku ciidanka deegaanka mm. ee kasoo horjeeda isgaarsiintii magaalada way jirtaa oo weli sidoo kale laakiin waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqii ganacsiga iyo dadka ma jiraan wax socod ah oo magaalada dhaqdhaqaaq ah oo dadka ama gaadiidka shaqeynaya mm. waxayna magaalada ay tahay magaalo colaadeed maadaama maalintii saddexaad dhawaqa hubka culus iyo rasaasta mm. laga maqlaya khasaaraha ayaa badan dhaawa dhaawacyada ugu badan isbitaalka ayaa la geeyey oo laftiisa la sheegay in ay daawooyinkii iyo waxyaabihii ee eh, gargaarka eh, isbitaalka uu gabaabsiiyaa marka wararka marba marka dambeeya eh, ay soo tarayaan khasaaraha ayaa badanaya ee somalilan shalow way ka hadashay daraad way ka hadashay mm. ciidanka deegaanka afhayeen u hadlay saraakiil u hadlay way jiraan marka khasaaraha iyo dagaalka waxaad moodaa in marba ama saacadba saacadda ka dambeysa uu sii siyaadayo cali eh, inkastoo khasaaraha weli aan la ogeyn haddana eh, qiyaas ahaan ama xoogaa la helayo maxaa la isleeyahy dagaalka dagaalka galay axmed inkastoo aan si rasmi ah aan loo shaacin ama aan xogo shaacinaya in ay jiraan tirada rasmigaah haddana siddeetan qofood kor ayuu dhaafeen ayaa leeyahay dagaalka maalintii saddexaad socda hmm. waati maalintii kowaad khasaare badan u dhaliyay shalay sidoo kale khasaare kan hadda socdana khasaare ayuu dhaliyey khasaaraha waa marka laga tago in ciidanka isdagaalaya waxaa jira hub culus oo ku dhacaya meelo ka baxsan halka dagaalku ka socdo oo dad shacab ay degan yihiin dadkii shacabka ayaa qaarkood dhaawacyo dhimasho ayaa jira sidoo kale burbur ayaa jira oo meelaha qaar qaara ay gubanayaan marka eh, xaaladda waa ay maalintii saddexaad ayay laascaanood waxa ay ku jirtaa jawi colaadeed waa mahadsan tahay kaasi wuxuu aa wariyeenaa ah, xali cilmi salaad waxaana nala socodsiinayey ama aan ka wareysanaynay xogta wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka laascaanood oo halkaas weli ay ku hardamayaan ama ay ku dagaalamayaan dhinacyada hubaysan ee ciidanka somalilan iyo sidoo kale kuwa dadka deegaanka dagaalku wali waa soconayaa khasaaraha rasmiga lama oga laakiin eh, maalmihii lasoo dhaafay ilaa maanta dagaalku uu dhacayo oo saddex maalin ah waxay wararku sheegayaan in ka badan siddeetan qof inay dhinteen dadkii ugu badnaa ayaa barakacay oo ka hayaamay guryahooda oo ku yaala laascaanood iyo aag lagu dagaalamayo wararka ugu dambeeyo wararkeenna iyo barnaamijyadeena kale ayaad haddii aan la aad aada saaxiibayaal ku maqli doontaan Eh, qaramada midoobeyna waxa ay dalbatay in la baaro ee eh, ciidda ka dambeysa ee eh, shacabka lagu laynayo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ergeyga qaramada midoobey ee arrimaha xuquuqda aadanaha u qaabilsan ayaa waxaa ugu baaqay mas-uuliyiinta dhinacyada ee in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo si dhexdhexaadana loogu sameeyo eh, baaritaan weerarka eh, ka dhacaya magaalada laascaanood si xal looga gaaray ayuu yidhi dagaalka halkaasi dhiiga badan uu ku daatay dagaalkaas ayaa qarxay isniintii muddo saddex maalin ayuu socdaa in ka badan eh, kumanaan ama shan kun oo qoys ka badan ayaa qaxday oo ka barakacday guryahooda in ka badan siddeetan qof oo ay dhinteen konton qof ka badan ayaa dhaawacantay dagaalkuna weli waa uu soconaya waxaa sidoo kale qaramada midoobey ay sheegtay inay ka walaacsan yihiin isku dhacyada weli soconaya waxayna ugu baaqday in si deg dega lagu joojiyo dilalka sharci darrada ah ee imaanaya iyo e, dadka ka barakacaya aad baan uga xunnahay ayaa lagu yidhi war qoraal ah oo qaramada midoobay ka soo baxay dhinaca kalena wasiirkii hore ee arrimaha dibadda axmed ciise cawad oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay dagaalka ee somalilan iyo u dhexeeya ciidanka dadka deegaanka ee laascaanood duleedkeeda ah wuxuuna ugu baaqay in si deg dega ah loo joojiyo somalilan ayuu eedda dusha kaga saaray in arrintan ay ka dambeyso oo ay qaadanayso mas-uuliyadda wixii halkaasi ka dhacay isagoo arrimahaasi ka hadlayay waxauu yidhi waxaa ka dhacay laascaano mm-hmm sool waa arin eh, runtii eh, mudana in la cambaareeyo dadka eh, masaakiinta ahoo aan hubaysnaynoo la laayay oo guryahoodii madaaficda lala dhacay waxaan ku bilaabaynaa inaan u tacsiyeyno dadkii halkaa ku dhintay allah u naxariisto ay ku jiraan famili dhan oo ilmo caruura iyo hooyadood maaragtay ah oo gurigoodii lagu waxaasi waa fadeexo waa dembi weyn wax maanta looga fadhiyey eh, dad soomaaliyeed oo eh, mas-uuliyad sheeganaya ma marka dadkii halkaa ku dhintay allaha u naxariisto eh, inta dhaawacanna allaha oo layiri waa in badan allaha u fududeeyo anagu aniga waxay ila tahay in ummadda soomaaliyeed iyo qof kastoo damiir leh meelay joogaanba ama xamar ha joogeen ama hmm. eh, kismaayo ha joogeen ama baydhabo ha joogeen ama beledweyne ha joogeen ama boosaaso ha joogeen ama berbere ha joogeen ama boorama ha joogeen inay tahay inay eh, ambaareeyaan eh, ayna tahay in la joojiyo lama khasbi karo dad doonaya inay gobolkooda iyo degmadooda iyo dalkooda ay ka taliyaan lama khasbi karo marka eh, colaada colaadun bay sii dhalinaysaa iyo nacayb oo ay tahay soomaaliya inay ka gudubto marka waxaan ku talin lahayn soo jeedin lahayn mm-hmm. in eh, arintaas la joojiyo dadkaas soomaaliyeed eh, xasuuqa laga daayo balse in dadkii dembigaa galay accountable ay u noqdaan ama lala xisaabtamo labadaas maamul waxaa looga baahan yahay inay maqlaan talada dadka reer sool iyo sanaag reer laasacaano mm. reer sool iyo sanaag iyo cayn waxay iyaga ay goostaan oo ay isimadooda iyo aqoon-yahankooda iyo cuqaashooda iyo nabadoonadooda iyo dadkooda dadweynahooda ay isku raacaan inay aqbalaan weye laakiin waa muhiim in aynu sheegno inaan eh, puntland aysan ciidamo ka joogin eh, maxaa la yihahdaa laascaano aysan dagaal ka wadin mm-hmm. laakiin eh, dadka hadda maxaa la yihahdaa laascaano ku dhimanaya maanta waa waxaa laynaya oo xabadaha la dhacayo madaafyada ku garaacaya waa somalilan wax xaqiiqo weeye maaha waxaanu gobolla ku eedaynayno gobolla ku difaacayno marka qolana xaquma laha inay dad ku laayaan doonitaankooda iyo waxa ay iyagu rabaan waxaa looga baahan yahay horta waxle waa siyaasad oo dee intay siyaasad joogto oo sool iyo sanaag iyo cayn mhm. annagay naga tirsan yihiin mhm. oo maxaa la yihahdaa maamulkayga qayb ka yihiin la dhahayo ama somaliland ha tirahdee ama puntland ha dhahdee mhm. dee waa siyaasadoo waa la xallin karaa waa hadal bay joogtaa sheegashay joogta waxna waa colaad iyo iyo gumaad iyo dandayn marka puntland way sheegan jirtay dhulkaas laakiin puntland dagaal ay ku qaaday dadka reer sool iyo sanaag iyo cayn ma jiro laakiin de waxaa garow ka dhacaya laascaano shalay waynu waynu wada ognahay maamul iyo shacabweyneba waxaa la gudboon inay taageeraan kow mowqifka dadka maxaa layihahdaa sool iyo sanaag iyo cayn oo siday rabaan lagu taageero labo in loo gurmado oo bani aadamnimo iyo hiil iyo maxaa layihaha taageero cod iyo gacan ahba loo maxaa layihahdaa loo fidiyo uhuh. dad badan baa dhaawacan dad badan baa dhintay dad badan baa guryahoodii la dundumiyey dad badan baa ka qaxooya dhulkoodii waxay u baahan yihiin taakuleyn bay u baahan yihiin bani aadamna waxay u baahan yihiin taageero daawo taageero eh, maxaa layihahdaa raashin biyo eh, wax kasta marka eh, in waajib bay ku tahay dadka soomaaliya o dhan bay waajib ku tahay waxaan aada ugu faraxsanahay in xukuumadda federaalka madaxweynaha xasan sheikh iyo wasiirka arrimaha gudaha eh, labaduba ay kasoo saareen war eh, mas-uuliyadeed oo ku saabsan eh, maxaa layahay iyo damqasho ku saabsan dadkaas halkaas lagu gumaaday oo haddana ay dhibtii weli haysato somalilan waxaan ugu baaqaynaa inaysan colaadda sii hurun aysan dad hor la ay aqbalaan rabitaanka dadka maxaa la yihahdaa mustaqbalka horta sideedaba maamul dad buu u adeegaa marka dadku waa inay rabaan iyagu maamulka u adeegaya maamulka macnihiisu waxa weeye dad meel jooga ayaa goostay dad iyaga u adeega u shaqeeya maamulku iskama laha dadka sidaa daraaddeed dadka reer dadka reer maxaa sool iyo sanaag iyo cayn gaar ahaan magaalada laascaanood dadkooda rabitaankooda waa in la aqbalaa waa inay puntland aqbashaa waa inay somaliland aqbashaa waa inay dowladda federaalka aqbashaa waa in adduunku aqbalaa eh, ma jiro maxaa la yidhaahdaa eh, wax intaa eh, ka sokeeya mm-hmm. ma jiro maamul khasbi kara maamulba ma ahaba hadduu dadka ku khasbayo inuu isagu waa lasoo dhaafay beryihii maxaa la yihahdaa isticmaarku dadka dhihi jiray anaa idin adoonsanaya waa lasoo dhaafay wakhtigii ay eh, nin maaragtay eh, ama koox eh, ay dhahaan annaga keliyaa ka talinayna dhulkan haddiina laka diidana waanu ah, waanu caburinaynaa waa laynaynaa waa waa xiraynaa waa khasbaynaa marka wakhtigaas in laga gudbay baan baan filayaa marka lama lama cagta lama saari karo rabitaanka ummad wayna muujiyeen reer reer laascaano iyo reersool iyo sanaag iyo cayn waxa ay rabaan mas waxaa qaadaya qofkii eh, laaya ama kusoo duula mm-hmm. hadda sida inuu muuqata laascaana wixii ka dhacay waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya eh, maamulka somalilan yani inaynu qabiilayno ma rabno oo aynu nidhaahno mm-hmm. waxaa islaynaya eh, isaaq iyo dhulbahanti dad badan oo isaaq ah mm-hmm. oo ahlu khayra oo ahlu sharafah ayaan rabin in eh, ayaa ka xanuunsanaya sida ummadaha kale ay sheegeen marar badan dad mas-uuliyiin oo ay hadla ay sheegeen mhm. dadka reer eh, somalilan ama isaaq waayahay saaxiibayaalkaasi waxaa wasiirka hore ee arrimaha dibadda axmed ciise cawad waxaadna dhageysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal warar kale ayaa inoo soo socdo oo dunida inteeda kale iyo soomaalidaba ku saabsan ha yeeshee markan waayahay saaxiibyaal waxaad maqleysaan barnaamijka ogaal markana ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray magaalada roma ee dalka talyaaniga halkaasna waxa uga bilowday madaxweynaha booqasho rasmi ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dowladood ee soomaaliya iyo talyaaniga madaxweynaha waxa uu martiqaad uu ka helay madaxda dalka waa madaxweynaha dalka talyaaniga iyo mas-uuliyiin kale waxaana halkaasi la filayaa inuu kulamo kala gooni gooni a ah uu kula qaato madaxda dalkaasi talyaaniga madaxtooyada dalka ayaa faahfaahin ka bixisay safarka iyo ujeedka madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu soo gaaray eh, dalkan italy magaalada roma halkan oo ay uga bilaabanayso booqasho rasmi ah oo uu ka helay casuumaad madaxda dalkan talyaaniga madaxweynaha oo martiqaad ka helay madaxda dalkan ayaa waxa uu la qaadan doonaa kulamo kala duwan oo ay ka wada xaajoonayaan kobcinta iskaashiga labada dal xaaladda gobolka iyo hirgelinta heshiisyada ay hore u galeen soomaaliya iyo talyaaniga madaxweyne xasan oo xambaarsan qorshaha qaran ee dabargoynta argixisada al-shabaab ayaa madaxda talyaaniga la wadaagi doona dhinacyada ay danaynayso dowladda federaalk soomaaliya in laga caawiyo si guul dhammaystiran looga gaaro dagaalkan loona gaarsiiyo shacabka soomaaliyeed xasiloonida iyo nabadda ay naawilayaan labada dal ayaa ka arinsanaya iskaashiyo kala duwan oo dhinacyada maalgashiga ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo waxsoo saarka warshadaha waxaana madaxda wafdiga madaxweynaha kamid ah iyo diblomaasiyiinta soomaaliyeed ay dhigooda dalka talyaaniga la geli doonaan heshiisyo iyo is-afgaradyo danaha dadka soomaaliyeed sal looga dhigay waayahay saaxiibyaal waxad maqleysaan ogaale markana jubbaland ayaan aadeynaaye ciidanka xoogga dalka gaar ahaan qeybta afartan iyo saddexaad iyo ciidamada maamulka jubbaland ee daraawiishta ayaa waxay sheegeen inay wadaan abaabulkii ama diyaar diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ciidamadu ay u diyaar-garoobayaan sidii deegaana ka tirsan jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose al-shabaab looga saari lahaa halkaas oo la damacsan yahay in ciidanku weerar abaabulan ay qaadaan maalmaha soo aadan wasiirka amniga jubbaland taliyaha qaybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland oo magaalada afmadow ee gobolka jubbada hoose ku booqday ciidamada xoogga dalka iyo ciidanka daraawiishtaba halkaasi kula hadlay ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen howlgalkan iyo sida lagu diyaar garoobay warka ma dheeraynayo hal waxbaanuu nimid hanuun nimid saldhig bay noqonaysaa sidii la sheegay ciidankuu ka abaabulmo ka duulo waxa la qarinaya maaha khawaariijta dadkeenna afduubtay inaanu ka xorayno deegaanada ay joogaan yaanu u nihi wixii ciidana hoos baanu isu wasan doonaa laakiin idinku inaad ogaataan oad ku tala gashaan waxaanu u nimid wasiirka iyo sananada iyo saraakiisha kale iyo guddoomiyahu nala socday iyo guddoomiye ku-xigeenku soo dhaweeyey iyo maamulka intii puntland soo dhoweeyey waxaanu u nimid howlgal baanu u soconnaa gacan iyo garab baanu idinka baahannahay inta uu wasiirka sheegay ahmiyaddeeda inay howl weyn oo mas-uuliyad ah oo ebelba alxambaari xambaari jirteen xasmada waddaay tihiin horena usoo xambaarteen eh, in ay hadda idin soo fuushay mar kale oo ah halkan bayse inay noqon doonto marka hawshaas u diyaargarooba halkani waxay noo noqon doontaa bays bays bayskana wuxuu noqon doonaa mid aan iskaga horeyno khawaariijta dadkeenna u diiday in ay waxbartaan inay tabcadaan inay ganacsadaan inay isu socdaan maantay soomaaliaan ka soo baxnay soomaaliya diyaarad baan ka soo qaadanay labaatan daqiiqaan soo soconay labaatan daqiiqo haddaan baabuur wadannana hal saac baan soo socon lahay isu socodkii bay diideen ganacsigii bay diideen waxbarashadii bay diideen aqoon-yahankii bay diideen waxaan rabnaa inaan iska xorayno sidii uu ku baaqay madaxweynaha dowladda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud oo dowlad goboleedyadana inta badan hadda ay iska xoreeyeenba marka soomaalidu waxay tidhaahdaa barbarkay ka baxdaa waa sidaasaa la oran jiray marka waxaan rabnaa inaanu waxaan u nimid inaanu iska xoreyno khawaariijtaas codkaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed iyo sidoo kale wasiirka amniga jubbaland iyo sidoo kale taliyaha qeybta afartan iyo saddexaad ee ciidanka xoogga dalka iyagoo ku sugan deegaana ka tirsan gobolka jubbada hoose ayay sheegeen inay wadaan abaabulkii ugu dambeeyay oo al-shabaab looga saaray deegaana ka tirsan jubbaland isla weli wararkaas ah, ayaan ku guda jirnaaye koonfur galbeed haddaan aananaya isla maamulka koonfur galbeed waxa uu sheegay in uu wado isna garow lagu doonayo in al-shabaab looga saaro deegaana ka tirsan maamulka koonfur galbeed shir lagu qabtay baydhabo ayaa looga hadlay amniga deegaanada koonfur galbeed waxaana lagu sheegay in la dardargelin doono ama lasii ballaarin doono howlgallada ka dhanka al-shabaab shirka kadibna wasiirka arimaha gudaha koonfur galbeed ayaa shirkaasi qodobadii ka soo baxay faahfaahin ka bixiyey waxaana uu yidhi shirkaas oo ahaay shir oo saddex billo markasta u qabada jirta wasaaradda arimaha gudaha oo ku hadalay xiriirka arrimaha xasilinta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo arrimaha security-ga gaar ahaan qeybo oo xureynta oo la karajeeyahay dowlad goboleed koonfur galbeed inti laka sameey runtii wasaaradda arrimaha gudaha waliba invite garaysay dhammaan wasaarado dowlad goboleedka koonfur galbeed oo bahwadaagda ka eh, ee arrimaha xasilinta iyo dowladaha hoos iyo daadejinta adeegyada runtii shirka wayba ujeedadiis guud haytay intii la isku waraysada sanadihii laa dhaafay waxyaabihii laku barday ee arrimaha xasilinta mashaariicdaas fulintiyo caasharadii lakubardi iyo jallenjeskii lakula kulumi eh, fulinta mashaariicdaas si oo sanadkun cusub ah, lankubarda casharada sanadkun cusub lanka dhaqangeliy eh, waxyaabihii oo lahabarda iyo mashaariicda cusubna lan diyaargarow runtii shirka maalinta gadambeyti maalinta toddobaad oo bilo oo febraayo ugeekun ruumahay way qayb galay shirka eh, dhammaan hay-adaha iyo international community oo bahwadaagda lahay arimaha ka taageeraay ee arrimaha xasilinta wasaaradda arrimaha gudahana leedhangata wasaarado kaleed runtii shirku ka dhammaaday si e oo heer sare e wayba furay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed waan way baahiray wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleed koonfur galbeed dhammaan qayb qaybgalan meelo ku hadleen dadkina iyadaan dhawaayeen shirkaasayti way rajeena insha allah shirlamidan intiinu qobol doon waan la sii joogtay doon mustaqbalka wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed ayuu kaasiha dhegeystayaal weli ogaal ayaad maqlaysaan qodobo kale iyo warar kale oo caalamka la xiriira ayaa inoo soo socdo ha yeeshee markan yahay saaxiib yaal weli waxaad maqleysaan barnaamijka ogaale markana hiiraan ayaan aadeynaye gudoomiyaha gobolka hiiraan waxa uu sheegay inay wadaan eh, sidii loo xasilin lahaa amniga deegaanada al-shabaab laga saaray hiiraan waxa ay ka mid ahayd kacdoonkii deegaanada ugu horreeyay ee al-shabaab laga saaray dabyaaqadii sanadkii tegay ee laba kun labaiy labaatan gudoomiyaha gobolka hiiraan xalijeeta cismaan kaasi uu ku baahay deegaano ka tirsan bartamaha koonfurta iyo bariga gobolka hiiraan cali jayaati cismaan guddoomiyaha gobolka hiiraan waxauu sheegay iminka inay qorsheynayaan sidii deegaanadii al-shabaab looga saaray dib u xasilin loo sameyn lahaa adeegyadii dadweynaha sida waxbarashadii caafimaadka iyo biyaha ayuu sheegay in iminka as-aaskaasi loo sameynayo dowladda federaalka iyo maamulada dalka ayuuna ka dalbaday in isgaribistaag loo sameeyo dadka deegaanada guud ahaanba al-shabaab laga saaray oo gobolada dalka oo dhanba ka mid ah sidii gargaar kala duwan loo gaarsiin lahaa isagoo arrimahaas ka hadlaya waxuu yidhi intaan waxaabadba loo gudbin xasilin de meel degan baa la yidhaahdaa marka eragaasaaba horta macna ku furay wuxuu ku tusayaa awoodda ama kabaasiga ama yani ay leedahay arrintaasi muhiim say u tahay eragay ka dhex muuqataaba way u leedahay eh, matalan annaga saddex arrimood ayaa principle noo ahayd gacanta koobaad inaanu shabaab kula tacaalno oon uga bixina waddanka qodobka labaadna wuxuu ahaa in barnaamijka xasilinta hadday noqon lahayd caafimaad hadday noqon lahayd waxbarasho hadday noqon lahayd eh, kaabayaashii dee eh, eh, matalan saldhigyadii oo kale ilaa nidaamkii burburay oo nimankan hagardaamada u geysteen dadkii waa inuu ka soo kabto arrintaasi marka waxay inoo tahay wax weyna inoo tahay tusaale qodobka labaad wuxuu ahaa dadka inaa heshiisiino oon dib heshiisiin u samayn haddii la heshiiyo heshiiska yaa fulinaya ciidan baa fulinaya boliisaa fulinaya boliisna waa in de hadda waxaan ku samaynay shabaabka revolution macnaha eh, eh, kacdoon shacab oo hubaysan aan kula dagaalana kacdoonka shacabe aan kula dagaalana ma ilaalin kara marka waa in wax laga bedelo oo loo bedelo ciidan buliisa daraawiish in loo helo ilaalisa deegaamadii laga saaray shabaabka oo oodharkii iyo amnigii iyo kala dambeyntii soo celisa wixii dadku ku heshiiyaanna ilaaliya oo haddana dee heshiisyadii la seexay dhaqan geliya waxaa kaloo muhiimsi ah oo in dee boolisiga xasilinta ay ku jirtay in kala ma garanayo shabaabku sidiisaba waxuu dadka kula dagaalamaya fakeray ahayn ee diin maahayn fakeray ahayn fakerkii in lala diriro meesha laga saaro oo waxa saxdaa lagu bedelaa loo baahan baahanya oo maxay yihiin manaahiijtii diinta islaamka ama madarasooyin ama kitaabka qur-aanka ahi waa cadyaha oo been kama sheegi karaan laakiin maxay samaynayaan xadiista ayay dadka ku qaldeen fikradii oo dhan bay qaldeen marka manaahijtaas in laga bixiyo meesha ee manaahij kale lagu bedelo hadday tahay manaahijta islaamka oo ama kitaabka qur-aanka xadiista rasuulka iyo de wixii kale iyo tan maadigaa ee iskuulladaba lagu dhigo qof saynis marka canugu dee elementaara ka soo baxo oo dugsi dhexe soo gaaro el rutis iyo mashon qof garanaya ka mid maaha shabaab wallaahi yani wax ay fekeray ka qabaan ma jirto iskoolka canuga waxaa loo dhigayaa oo lagu dhigayaa nin isqarxiyey oo afghanistaana oo hadda ka hor isqarxiyey iyo nin maxay kale bahalkii ah iyo mid kaleo maxay kale ah waxaasaa dirbiga loogu dhigaa caruurta markii isku soo uruuri barnaamijka xasilintu waa lafdhabarka la dagaalanka argagixisada sababtoay marka kan qoriga wata meesha laga saaro haddaan waxaa wax bedelin dee macno ma samaynayso wixii bedeli lahaana marka lasoo koobo waxay isugu imanayaan barnaamijka xasilinta waxaa dibadda ka jira oo aan ku dhex jirino way yaraa doonaan arrintaas marka muhiimaddaas ayay noo leedahay ayaha dhegeystayaaalkaasi waxaa gudoomiyaha gobolka iran cali jeete xismaan waxauna ka warbixinayey oo sheegay in xasilin ama amni in amniga la sugo deegaanada al-shabaab laga saaray guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka hiiraan loo baahan yahay markana wararka dunida inteeda kale ayaan aadeyna ee ka baxsan soomaalida haddaan ka hormarno dhulgariirka ku dhuftay turkiga iyo syriya samatabixiyaasha ayaa si ballaaran waxa ay weli ugu howlan yihiin sidii ay u samata bixin lahaayeen dad eh, kusoo dumeen daaraha kadib dhulgariirka xoogan ee caburkiisu toddoba dhibic sideed hektar uu yahay ee shalay ilaa iyo maalmihii lasoo dhaafaba ku dhuftay qeybo ka mid a ah koonfurta dalka turkiga iyo waqooyiga dalka syria qeybo ka mid a ah dhimashadu iminka waxay gaartay toddoba kun iyo sideed boqol oo qof ayaa lagu sheegay war ka soo baxay warbaahinta turkiga iyo sidoo kale siiriyaba sida lagu daabacay waxaana weli la tuhunsan yahay oo eh, daaraha dumay ku hoos nool ee eh, dadka qaar oo dhaawacyo fudud qaba halka kuwo kalena iyagoo dhintay ama meyd ah lasoo saaray saacadihii u dambeeyey tiro dad ah oo nool ayaa lasoo badbaadiyey inkastoo dhaawacyo ay qabaan sidoo kalena dad meyd ah ayaa soo saaray xaaladaha la diiwaangeliyey waxaa ka mid ah dad isku qoys ah oo dhammaan wada geeriyooday oo dhulgariirka ku dhuftay xilli ay guryahooda ay ku joogeen ama ay wada joogeen xaaladahaasi oo ah kuwa aada u liita sidoo kale waxaa la arkayaa qoys hal qof ama uu ka soo haray laba qof kuwaas oo aada xaaladoodu ay u murugeysan yihiin waxaa la arkaya aabo turki ah oo caruurtiisii u wacaya kaas oo muuqaal laga duubay xili uu aada u argagaxsanaa isagoo carruurtiisa mid mid ugu yeeraya laakiin goor dambe ayaa loo sheegay in dhammaan carruurtiisii ay ku naf waayeen daarta kusoo duntay xili uu ka maqnaa gurigiisa waxaana dhammaan arrimahaasi oo dhan ay yihiin xaaladaha eh, masiibada ah ee laga diiwaangeliyey dhulgariirka xooggan ee ku dhuftay turkiga dowladaha qaar oo dunida inteeda kala ah sida shiinaha ruushka mareykanka iyo sidoo kale ciraaq iyo dowlado kale ayaa weli gurmad fidinaya waxayna isku dayaan sidii dowladda turkiga ay u garab istaagi lahaayeen oo ay kaga caawin lahaayeen xaaladda masiibada ay ah ku dhufatay dhulgariirka ayaa hadda xoogaa yaro istaagay saacadihii lasoo dhaafay waxaana jawiga uu yahay mid degan laakiin weli waxaa lagu howlan yahay sidii baadi goob ee eh, xoogan loo geli lahaa iyadoo la isku dayo in dadka nool saday suurtagal tahay lasoo badbaadiyo markan waxaan aadeynaa saaxiibyaal xubnihii joogtada ayaan ku hormaraynayo xubintii bandhiga warbaahinta bulshada dhowaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan xubintaani sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalahaya baraha bulshada wadajir xubinta waxaa maanta idinkula socodsiinaya ifraax axmed xuseen iyo anigoo ah luul maxamuud aadan markaana aan ku horumarno dhanka hadalhaynta faraaxee saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa aad loogu hadalhayaa dagaalka ka taagan magaalada laasacaanood saakay aroortii dadka ku dhaqan magaalada laasacaanood waxa ay kusoo tooseen iyagoo madaafiic laisla dhacaya islamarkaasina halkaasi rasaas laisdhaafsanayo maalintii saddexaad ayay dadka reer laasacaanood waxa ay kusoo tooseen iyadoo dagaal ka socda magaalada laasacaanood islamarkaasina la isweydaarsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaa lasoo warinayaa in khasaaro uu ka dhashay labada dhinacba islamarkaasina dadka shacabka ah ee ku waxyeeloobeen magaalada laasacaanood ayaa muddooyinkanba waxaa ka taagneyd xiisad u dhexaysay reer laasacaanood iyo maamulka somalilan waxaana lasoo warinayaa in haatan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca labada dhinacba uu aada u sii kordhay islamarkaasina inta badan magaalada laasacaanood ay noqotay magaalo layskaga qaxay xiisadda ka taagan gobolada s s c iyo somalilan ayaa ilaa haatan aan waxba laga qaban islamarkaasina aan xal laga gaarin iyadoo marba marka ka dambeysaba ay sii kordhayso hadalhayntiina waa naga intaa markana dhanka iyo qormooyinka luule qormada ugu horeysa dhankayga waxaa lagu bilaabay nin afartan jira ah ayaa keligii deganaa guri cuntada uu cunaana waxa uu ka dalban jiray hal maqaayad ku dhawaad toban sano intaasi kadib waxaa dhacday in ninkii maqaayadii laga tabay maadaama uusan wax dalban koo iyo toban maalmood milkiilihii maqaayadda oo yaaban ayaa wacday taleefankiisa balse wax qabanaya ma lahan intaasi kadib waxay u dirtay shaqaalihii markauu cuntada soo dalbado u geyn jiray maadaama uu ninkan taleefankiisii qaban waayey gurigiisii ayaa la tegay albaabka ayaana loo garaacay balse wax furaya ma lahan kaaga sii darane guriga shanqar ayaa ka yeeraysa oo telefishinka ayaa shidan markii daaqadda laga eegay intaasi kadib waxaay milkiilihii maqaayadda wargelisay booliiska markiiba waa ay yimaadeen albaabkii ayayna jebiyeen waxayna arkeen ninkan oo afgembi dhulka u jiifa isla markiiba dhakhtarkii ayaa loola cararay waxaana la ogaaday in ninkan uu madax dhiig uga furmay muddo kadib markii lala tacaalay wuu yaro fiicnaaday balse ugu dambayntii waxaa abaalmarin la siiyey milkiilihii maqaayadda iyo shaqaalaheedii maadaama ay naf dhiman lahayd badbaadinteeda sabab u noqdeen mahadsan tahay faraaxee markaana qormada ugu dambaysa dhankayga haddii aan soo qabto waxaa ciwaan looga dhigay go'aanada yaryar ee wanaagsan waxay ku horseedi doonaan waddada horumarka leh ee guusha haddii qalbigaaga la nool yahay wax tegay kana murugoonaya maalin walba way adkaanaysaa inaad wax horumar ah samayso xaqiiqdii ku dadaal jimicsiga oo jirkaaga ka shaqeeya ugu yaraan haddaadan wax kala samayn karin socodka badi oo wax badan soco socodka waa caafimaad qofna murugadiisa iyo dhibkiisa ha ka shaqaynin inaad ka shaqayso maahane farxaddiisa iyo horumarkiisa maalintii yaysan kugu dhaafin adigoonan qur-aan aqrin ugu yaraan suurad aqri haddaadan haddaadan wax badan awoodin shaqayso qofna ha ku tiirsanaanin oo waxba ha weydiin qof adagna iska dhig wax qabso laga yaabee inaad heli karto qof wax kasta kuula diyaar ah balse waxaa ka qurux badan inaad adiga wax qabsato shaqada iyo horumarka rag iyo dumar ma kala lahan oo waa loo wada siman yahay adduunka waxaana loo keenay ayaa ah inaan shaqaysano adduunka waxaana loo keenay ayaa waxa ay tahay inaan u shaqaysano aakhiro iyo adduun mar kasta oo aad ku dadaasho inaad aakhiradaada u shaqaysato camal wanaagsan waxaa kuu fududaanaysaa tii adduunka balan aadan oofin karin oo aadan hadhow ka soo bixi karin marnaba cidnaha ka qaadin Qormadan ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay astakfaarta wehesho, weliba joogtee mar waliba. Astakhfaarta waxay qaadaa dhammaan culaysyada, iyadoo dembiyadaada Ilaahay uu kuu cafinayo islamarkaasina kuu khafiifinayo. Mar walbee salaada ku dadaal inaad waqtigeeda ku dukato. Mar kasta oo aad dukatana salaad waajib ah, waxaad akhrisaa aayad kursi. Guud ahaana saaxiibayaal qormadaasi ayaa u dambeysay xubinteennii bandhigga warbaahinta bulshada tan iyo intaan dib u kulmi doonno waaye faraax iyo luulo idin nabadgelyo xubintii bandhigga warbaahinta bulshada ayaad maqasheen saaxiibayaal weliina ogaal ayaad dhegeysanaysaan saaxiibyaal weli waxaad maqlaysaan ogaale markan ah, wararka dunida inteeda kale ayaan dib ugu noqonaynaa dabli hubaysan oo u dhashay dalka burkina faso ayaa dilay ku dhowaad shan iyo waa shan toban qof oo u dhashay dalka nigeria ugu yaraan shan iyo toban qof oo u dhashay nigeria ayaa dableydan burkina faso u dhalatay dileen waxayna kusii jeedeen dadkan la dilay dalka senegal waxaana lagu soo waramayaa in dableydu xalay weerarkaasi ay ka geysteen waqooyiga dalka nigeria madaxweynaha dalka nigeria moxamed buhari waxa uu helay war naxdin leh oo dalkiisa ka soo gaaray aqalka madaxtooyada ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay inuu aada ugu xun yahay falkaasi loona baahan yahay in dowladda burkina faso ay ka jawaabto burkina faso iyo nigeria waxaa ka jira kooxo fallaagaha oo ka dagaalama gudaha dalalkaas iyo kooxo kale oo carcaqalado ku haya amniga laakiin lama ogo ilaa hadda cidda ka dambeysay dilka dadkan shacabka ah oo ku socdaalaya deegaana ka tirsan dalka nigeria afhayeenka madaxtooyada nigeria waxa uu sheegay in wakaaladda waxaa wakaaladda wararka ee royters oo u sheegay dhimashada shan iyo toban qof in la xaqiijiyey oo dadkaasi ah la laayay dhinaca kalena waxaa dab uu ka kacay warshad lagu farsameeyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee mareykanku uu leeyahay taas oo ku taalo ladava sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi mareykanka ka soo baxda warshada ayaa lagu magacaabaa ee eh, takafa waxaana eh, dab uu ka kacay xilli ay farsameyneysay ama ay shaqadeeda ay ku jirtay waxaa la aaminsan yahay warshadan inay ku howlaneed sidii ay u farsameyn lahayd hub ay la doonayo in loo diro gudaha dalka ukraine kadib uu ukraine oo weerar xoogan uu ku hayo eh, ruushku wargeyska maalinlaha ah ee mareykanka ka soo baxo ee l s m ayaa xaqiijiyey in ila sir doono maraykana laga helay warkan dabka ayaa khasaare badan geystay goobka oo goobta oo dhan ayaa dambas noqotay qalabkii oo dhan ayaa gubtay waxaana la isku dayayaa imika in la damiyo dabkaas ka kacay xarunta lagu farsameeyo hubka qeybihiisa kala duwan gaar ahaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee mareykanka uu farsameeyo waayahay markana saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay haddii dayaxii la tegey haddii dadku horay u maray darbaa la la ysku dilayo wixii duqoobay miyaan la day war waxaad ka tagtay haddii dayaxii la tegay haddii dadku horay u maray maan dadaalno oon ku dayanno maan dadaalno oon ku dayanno dunidii way naga tagtee abuuri jiray haddii dayaxii la tegey haddii dadku hore u maray inaan dadaalno oo ku dayano wehay dadkii baan nala kasayn aryaadhaha nabad allaha keeno soomaalidana allaha garansiiya inaan dagaal faa'iido lahayn samigay cabdulla waxa uu yidhi how dagaalama biya lagu dansha dagaalama duugaashaade war cabdilla waxaa kaloo la yidhi dalka nabad in loo wada degiya daawadaa wacan dowladnimo la wada leeyahoo daacadaa wacan damac waalan waa wixii nahoday dayrihii hore eh maatada dagaalka uga tura nolosha doonaysa wareedha kalamaanay abwangeesoo cabdicaga yaraata kor wuxuu yidhi dabka baxaya daaraha gubtiya dagaalka qayqaamay ragga duurka lagu laayay iyo dumarka oo yaay dab inaan la kala qaadan baa loo dan leeyahay docda naga bannaan maalintan xaylad diridhayno muslim wou dareen gaalna waa darajad ducadiisii tan waxaan awoodnaana waa inaan ducaynaaye allow kala dabyaase islaam diriray weeyaan daway dawa caafimaadey darman qurux laguma riimaay dareenka naftayda kiciyay warinaan miyidhkaagu joogin sidaad dabka u shidaysaan ka arkaaye dagaal nabad baa ka roon warna miya waliba leeray busukulal baahaa ka roon baahana dheregaa ka roon bilaayina nebada ka roona nebadaanaas la nuugale nebadaanaas la nuug murugmurugmuruga leh war waxaa kaloo la yidhi naartiyo jinnada ee bahay midaba waa nuuce nabaddiyo colaadduna macnaha ugu noqonaya kalamaanay waxa uu yidhi waxaan xasuustaa geerida hooyaday aabba wuxuu u socday dagaalbeeleed hooyana aad ayay u xanuunsanayd subixii uu baxayay hooye waxay ku tidhi maxamedow ha iga tegin aad baan u xanuunsanaho waad ii jeeddaa wax biyo isiinaayana ma lahan wiilkeena yarna cid ogaanaysa ma leh aabbana wuu ku jawaabay maya ka maharaaya qabiilkayga oo duullahan ah adiga iyo wiilka allah idiin garab galo saddex beri ayaan kor fadhiyey hooyaday oo dhimatay mana kala ogayn inay nooshahay iyo inay geeriyootay midna sababtoo ah hooye waxay ka dhalatay qoyska aabbahay ku duulaayey sidaasi awgeedna meesha aan deganin way ka hayb soconneed oo ma jirin cid soo booqatay xanuunkeeda dhowr beri kadibna tuuladii waxaa la keenay aabbahay meydkiisa war labadaba allah u naxariista wiilka rajaga iyo agoonka noqdana allaha koriye dagaal sokeeyo wax kaloo laga macaashoon intaas ahayn anigu ma ogi kugu dhimayey kaa dhimay dhan kastaba waa ani war waxaan karoon maqli jiray dhudhunkaadi goysa u dhantaalankaage labadeennu dhuuniyo moqor baan ka dhiiganne waan waxaad ka tagtay dhaandhaan haddaan ahay adna dhoohanaa tahay dhaandhaan haddaad tahay adna dhoohanaanahay ayaadhaha waxaad dhammaantiin ka tagteen dhulkan kala fogaadiyo labadeenna kala dheer yeesu soo dhoweeya abdulo adiil waliba ku tabtay dhulka qodaa hoos udhaadha'a aynu dheregne waradna waxaa ka tagtay waa shay macaanee cuna malaa'iga war aan koolkaan ku xasuustae waxaan maqli jiray qabyaalada waa lagu culuba curyaama cilad weeye baaso waaba cadow la necab yah war waxaan anna maqli jiray ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qaranimadu waalaaba aan isqaadan karinon weligood isqabaanay warkalgacalo waxaad ka tagtay waqori dabliya gaaso haddii aan la kala qarin iyagay iyaga isqarxinaye arya adiguna waxaad ka tagta intaad ka qabataan way midnimada quweeyo war anugu isdilaya waxaan dhihilaa ehel wada dhashiyo dad walaalaa tihiin iska dhiga war oo wax wada qabsadaa oo wax wada qabsada iska dhiga war oo wax wada qabsada warkalamaanay war ma dagaalkii lascaanood ma maraykan baa ka daba yimi war majidaadkii baa la xidhay xalay kadiba war ma cid soo dalxiistiyo wafdi soo degaa jira wargooyin ma sharcigii hayadda nabasugidda baarlamaanku baasgareeye al-shabaab cambaareeyey war cid kastoo wax ambaarayaysa haddaa aragtiin tabar baa warun sheegtay mar bay afgobaadsi tahay waan ku daba jirnaa haddaad maqashidna xog la'aan baa sababtay ama waan loo socan war war ma haysiine golaha wasiiradu waxay ansixiyeen heshiis militari oo imaaraadka lala galay kii somalilan ay la galeen siduu ka yahay in adeerow maxaa ku qornaa war waxba laydinma sheegi kara dad falanna waa tihiine ayaantan reer laasacaanood waxay dhahayeen dawladda dhexe mowqifkeeda ha caddayso war madaxweynuhu mar hore mowqifkiisa caddeeyey wuxuuna yidhi soomaalidu hal cado way leedahay waana shabaab meel dhexoo la istaagana ma jirto war ama waad nala jirtaa ama waad naga jirtaayo cad weeyaan war wallaweynay qaranka somalilan hinhinnidiinna ma aqbalaye ah. kii naga jira jiraan ka jirnaa kiinaalaa jiraan la jirnaa waryaa tanoo kala arkay war ma idinka aamusnaa war naga dhegaysta mowqafka dawladda wasiirka arrimaha gudaha u hadlayna wuxuu yidhi mowqafka dawladda soomaaliya waa cad yahay waana in la ilaaliyo midnimada soomaaliya waxaanna taageeraynaa oo soo dhowaynaynaa go'aanka shacabka laascanood waxaanna ku talinaynaa dagaalkaas in lagu dhammeeyo wadahadal iyo safgarad waxaanna aqoonsannahay ehel walaala oo aan isfurayn inay yihiin labada dhinac dagaalkaas inuu sii socdo ama dagaal awood lagu raadiyo iyana waa ka digaynaa war wasiiraad ka hadlaysaayo madaxweynaha hadlaya wuxuu yidhi aad ayaan uga xunnahay dagaalka ka dhacay laascaanood waana dagaal siyaasadeed siyaasaddana qoray laguma xalliyee wadahadal baa lagu xalliyaa sababtoo ah ciddaad kale aragti duwan tihiin xabbad isku fahmi maysaan laakiin wadahadalkaa la ysku fahmaa war madaxweyne xasan sheekh kelmad xaqiiqaayo qofkii waxgarta damqaysuu yidhi waxayna ahayd shaki igama jiro ehelka dagaalamaya inay heshiin doonaan marka hadhow mar ku dadamaada halkaan heshiin lahayn oo xabaala korkood xabadka isku gelin lahayn hadda inta goorgoortahayoy dadku nool yihiin aan heshiinna walaalayaal aan iswe heshanno aan waad ajirno miyau yidhi laba aabba wada dhalay iyo ehel walaala arintii timaadana isla kaashanayo warnamiya waliba leeray walaal dagaalami hool yaraayan waan how albadiyaayan marka weli kale erfaday ana daataybaa dabadood laqabay dabadood la qabay war madaxweynuhu arrinta sool keliya kama hadlina macad nugaal buu ka hadlay wuxuu yidhi ma twiiterku ku soo qoray wuxuu yidhi odayaasha dhaqanka iyo madaxda puntland waxaan ka codsanayaa inay xalliyaan shaqaaqooyinka ka jira garowe dadkana waa in loogu taliyaa sida ay raalli ku yihiin war kalemaanay waxa kaloo la yidhi arya ciil ma fiicniyo bulshoy camal la kaydshaay carun layska daadshay dhashaa ciifa doqoneede ceebna kama baxaan duul colaadu caadadoo tahay cad walaalkii ruuxii jaraa wou cidloon yahay caana daatay dabadoodu waa caymo uun qabo e iscafiya cashiiraa tihiin oda carruurtiis warnimanyahow waxaan la yaabanahay shaqaaqooyinka socda ma shabaab baa loogu danaynayaa horta adinkuna haddaad dowladda federaalka tihiin shabaab bay idinkaga dhigta war wasiirka amniga kenya wuxuu yidhi soomaaliya shabaabkii ka soo yaacay baa raba kenya inay soo galaan waxaana diyaar u nahay inaan ka hor qaar badan badanna waan fashilinay oo shirqoolkoodii waan qabannay soomaaliyana waan ku faraxsannahay sida ay u cayriyeen waana ku garab istaagaynaa weliba kollay carabta walwalka ugu badanee haaya cashada waaye aniguba haddaan shidaal haysta wax kale kama fakareen war soomaalilan meelbinaan ee ah, washadaalka haayana isku duugayna naw waar maxaa kaa galay adiga fargelin shisheeye miya waar waynu sarxinaynaa aryaadhaha soomaalidu iyadaa masiibada raadsi raadsihaysoo cidu kama celi kartee midaan bini aadan sababinaa ka dhacday waddanka turkiga dhulkiyaana la gariiraa la yidhi gobol arda soomaaliyeed jaamacad ka dhigatowna ka dhaca layidhi an magaciisa ma aqaane hadda muslimkii ku dhinta allaha u naxariiso kuwii ku dhaawacmana allaha u boogadhayo dhallinyaradii soomaaliyeedna allaha soo sahlo war dhulgariirka waxaa la yidhi ilaa suuriya wisaystaa ilaa giriigala waa laga dareemaa la yidhi tirada dhimashadoo la aaminsan inay labaatan kun gaarayso hadda lix kuna la xaqiijiyaa la yidhi hadda soomaalida xabadda iyo fidnada daaya laga waayey waana waa ugu filan tahay in daqiiqad ilaahay wada rogi karo war madaxweynaha turkiga erdogan oo ilmaynaya wuxuu ku dhawaaqay saddex bilood oo xaalad degdeg ah war kalamaanay soomaalidu hadday wax garato dhulgariirka turkiga ka dhacay dadadkii ku soo rogmaday bakistaan waa tusaale cad waano iyo cabriqaadashana waa ku filan tahay waana muslimiin aan dhiiggooda bannaysan waxa waxaasi ku dhacayaan marka ilaahay waa noo dulqaatay ha la joogo war arrimaha adduunka ka socdo markaan arkay soomaalida waxaan dhihi lahaa wax ku qaadan maysaan wacdaraha adduunke eh. weydiiya culimada waayahay dhegeystayaal guud barnaamijkii ogaal waa inaga intaas anigoo ah axmed jarir ayaa idinla socodsiinayay waxaana farsameynayay cabdirasaaq salaad isaq mar kale intaynu barnaamijkan mid lamada ku kulmayno haddii alla yirahdo waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo kabaru jirsiday wadaaga ama jeedaliska indhaha kama garaatid jirnaba adugiilu jelqabo jogo hirar barwaqa oduqaano jawala jibca rawdka heesaha hirarba chama shadaqa anaa chama shadaqa ee sowtiidihidhiiqo waxyaatidooydi imadaha dinjehore anaa jama shadaqaab ee sowtiidhiidhiiqo waxyaajirkooydiin imagaadhiinjehore